الجنة الجنة الجنة جنة ربي ما رابتين الجنة الجنة الجنة جنة ربي ما ربتين الجنة الجنة الجنة جنة ربي ما ربتين رسول كانوا دردار مي رسول كانوا دردار مي riibaadka uu dareera raaxo janna laga heela riibaadka uu dareera raaxo janna laga heela aljanna aljanna aljanna janna rabbi ma rabtiin الجنة الجنة الجنة جنة ربي ما ربي روح ذا راس اسمى قاده روح ذا راس اسمى قاده ربي وحوك قوري روح كما ربي ربي وحوك قوري روح كما ربي كاري الجنة الجنة الجنة جنة ربي ما ربتين الجنة الجنة الجنة janna rabbi marabti ruuxda haddii la dhaafa ruuxda haddii la dhaafa rasuulka muusan dhinteen rabbiya qoray geeri rasuulka musan dhinteen rabbiya qoray geeri aljanna aljanna aljanna janna rabbi marabti aljanna aljanna aljanna janna rabbi ma raabtin ruuxda rabbi ka iibso ruuxda rabbi ka iibso runta tusagaalada raasasta ku holciya runta tusagaalada raasasta ku holciya aljanna aljanna aljanna janna rabbi ma raabtin aljanna aljanna aljanna janna rabbi ma raabtin ragga dinta difaaca xagga diinta difaaca raayada rasuulka sita rabbi ha idin dhowre raayada rasuulka sita rabbi ha idin dhowre raayada rasuulka sita rabbi ha idin dhowre aljanna aljanna aljanna janna rabbi ma raabtin aljanna aljanna aljanna janna rabbi ma raabtin janna rabbi ma raabtin